بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ka bilaabeynaa fasl والربا في الذهب والفضة والمطعومات fasalkan waxa uu kaga waramayaa sheekhu raximahullah ribada ayuu ka waramaya markaa ribada horta maynu soo tilmaanahayd kasoo warramay intay qaybsantay iyo ya ya ah, ya anwaacda maynu sheegnay anwaacda imise nooc weeyaan laba haye ya riba iyo riba waa maxay baycu jinsin bijinsihi mutafaadilan waa laba shay oo isku jinsiya oo ribadu ay gasho oo laysku yibiyo iyagoo kala badan iyagoo kala badan waa laba shay oo isku jinsiya oo ribadu ay gasho ashyaada rubada ay gashay daliilkuu inoo sheegay ama naskuu sheegay waa imisa ya waa lix lixdaasaa marka labadii shay isku midkaa laisku iibinayo labadii shay isku mid markaa laisku iibinayo waxaa shardiya inay isleekaadaan hadday kala bataan waxaa la riba alfadli baa la yidhahdaa riba alfadl ayaa la yidhahdaa waa dahab dahab lagu iibiyey oo kala badan ama fido fido lagu iibiyey oo kala badan ama timir timir lagu iibiyey laba timir oo laisku iibsaday oo kala badan marka in laisleekeysiya la doonayaa haddaa la miisaamana miisaanka laska leekeysiinayaa haddaa la miisana miiska laska leekeysiinaya haddaa la miisana miiska laska leeksiy hadaa la miisaamana miisaanka laska leekeysiinaya wixii la tiriyana waa caynkaasoo kalena iyaduna tiradaa laska leekeysiinaya fidada waa iyadana waa la mid fido fido lagu iibiyey ama madcuumaadkiina waa naga tilmaana iyadana ribada labaad riba nasia baa la idhahdaa ribada nasiaduna waxa weeyaan laba shay oo isku jinsiya oo laisku iibiyo waxba isla ekaadaanba laakiin amah amah bay gashay oo waa la kala amahday mid baa yaalla midnaba maqan yahay ama laba shay oo waxa weeyaan kala jinsiya oo kala duwan ciladii ribada laakiin wadaagay labadaba ribadu way gashaa ciladii ribaduna way wadaagayaan ayaa waxaa eh, amahna ay gashay oo naqdan baynu odhan doonaa mid markaa markaaba in la kala qaato weeyaan oo nin walba gacanta laga saaro iyadana waxay noqonaysaa riban nasiica haddii amaahay gasho waa dahab iyo fido laisku iibsaday ama dahab dahab lagu iibiyey waa lasleekeysiiyey laakiin amaah bay gashay riban nasiica ay noqonaysaa dahabkii fidada laisku iibiyo way kala badan karaan oo dee isma isku qiima maaho dahabka ka qaalisan fidadii laakiin amaah bay gashay mar haddii amaahay gasho ribanna si ay noqonayso timirta iyo burka oo kale maalan waa laba shay oo kala duwan way kala badan karaan xaggii miisaankii iyo xaggii miiskii labadaba way ku kala duwanaan karaan laakiin waa inaan amaha gelin haddii amahay gasho waxay noqonaysaa riba annasia <clears throat> labadaa nooc ayaa ay noqonayaan haddaba laba shardi oo meesha nooga soo baxay marka ay marka wuxuu isku jinsiga yahay ee ribal fadliga laga ilaalinayo ribadaasi inay gasho waa inay isleekaadaan ama si kale baynu dhigana laba shay oo ribood ay gasho isku jinsiya laba shay oo ribood ay gasho isku jinsiya marka laisku iibsanayo waa in la waa inay isleekaadaan ko oo aynay kala badanin amaahna waynana gelin markaba waana kala qaata labadaa shardi waa laga hela labadaa shardi ayaa la ayaa laga doonaya oo markay labada shay la isku iibsanaya maxay yihiin ya isku jinsi ribaduna way gashaa waynu soo noqonaynaa mar kasta leenahay laba shay oo isku jinsiya ah ama kala jinsiya ah, oo ribada gasho maxaynu u raacayna ribada inay gasho waan sheegi doonaa marka labada shay la isku iibsanaya ay kala jinsi yihiin ribaduna ay gasho laba yani ashyaa ribo weya kala jinsina ah shardi keliyan baa loo dhigaya shardigaas waa maxay in markaaba la kala qaato inays la kadan shardi maha oo kala badan kara laakiin markaaba in la kala qaato oona amaah gelin baa shardiga markasta waxaynu leenahay oon raacinanaa shaygu waynu noqdo shay ribo wey ribadu waynu shay ribadu gasho waxaynu ku saarnaa ashyaada ribada ayna gelin waayo waxaan soo tilmaannay ashyaada ribada ay gasho waa lix naskuna inoo caddeey lixda ayuu wixii loo qiyaas qaatay ay ribadu gasha lixda ayuu wixii loo qiyaas qaatay marka dahabkii fidada waa lacag <clears throat> waxaa le wixii lacaga ribadu way gelaysaa iyadoo loo qiyaas qaadanayo dahabkii fidada lacagnimada cilladu waa lacagnimada weeyaan lacagnimada marka waxaa le wixii lacaga ribadu way gelaysaa waay burka iyo magaranaysaa shaciirka iyo kuwaasina waa waa raashin oo sheekhu ka walmacuumaat macuumaadkaasi raashinkuna ribadu way gashaa kuwa aynu loo sheegay iyo kuwa la midka ah xagga cillada ee ah ducmiga cuntada ah ribadu way gelaysaa ayagan wixii intaa ka soo hadha ribo ma gasho ya intaa wa ka soo haay reeb gasho maxaa ashyaa riwadayna gelin maxaa kamid mida wax fara badan dharko kale ma gelayso riba geli mayso dharku dhar haddaa laisku isku iibsanayo ama dhar dhar ku iibsatid ama dhar lacag ku iibsatid ribadu ma gasho dhulka ka mida guryaha ka mida waxaa la waxaa kale ee intaa aynu sheegnay aan ahayn oo dhan ashyaa ribo weya maaha ribadu ma gelayso haddaan la waa la kala amahani amahdu way ku ansaxaysaa sidoo kalena way kala badan karaan ribow ma gelaysaba hadda soo ma soo sax ma saasna haddaba ribow loo raacinaya iminka matalan qalin qalin qalinkan qalin birooga ayuu ninku siiyey marxabaddaa qalinka iga qaado laba qalinoo bensal igu bedel bu laba qalin oo bensal qalin qoriga so qalin qoriga ma taqanin ya qalin qoriga laba midhoo qalin qoriga isna qalinkan birowgaabuu ku siiyey gasho maxa la dhahdaa ma nasiya ma alfadli ba imika kala badan yihin soo ma maxay ya ya riba ma gelayso waayo lacagna maaha cuntana maaha soo saa ma wuxuuhi sheekhu waribaa ribadu fi dahabi inamaa yakunu fi dahabi dahabka dhexdiisun buu ahaanayaa iyo walfidati fidadii walmadcuumaati cuntooyinkii wixii la cunayay walaa yajuusu asixi maayo baycu dahabi bidahabi dahab dahab in lagu iibiya asixi maayo wala lfida wala lfidati fido iyadana kadalika sidaasoo kale in fido fido lagu iibiyana asixi mayso ilaa mutamaathilan iyagoo isleeg mooyaane naqdan markaaba la kala qaadanayo oo hoo iyo hoo ay tahay walaa baycu maa shay iibkiina asixi maayo ibtaacahu qofku iibsaday xataa yaqbidahu ilaa gacanta ku dhigo walaa baycu laxmi bilxayawaani hilib in xayawaan lagu iibsadaana asixi maayo wayajuusu baycu dahabi bilfidati fido dahabin fidal lagu iibsadaa waa asaxaya mutafaadilan xaalow yahay mid kala badan naqdan oo hadda la kala qaadanayo wakadalika saasoo kale waxaa kula mid almadcuumaat wixii la cunayay baa kula mid ayaduna laa yajuusu baycu jinsi minha jinsi ka midihii iibkiisu asixi maayo bimilihi isagoo kale in lagu iibiyo ilaa mutamaathilan isagoo isleeg mooyaane naqdan markaba la kala qaadanayo oo xaallo ahoo xilligaasaa la kala qaadanaya dib loo dhigi maayo ho iyo hoona weeyaanoo gacanta lagu kala qaadanay wayajuusu beycu ljinsi minha jinsiga kamid beyciisu waa ansaxaya biqeyrihi qeyrkii in lagu iibiya waa ansaxaya mutafaadilun isaga oo kala badan naqdan naqdin oho markaba la kala qaadan naqdi waxa loogala jeedaa markaasa la kala qaadanaya dib loo dhigi maayo markaasa la kala qaadanaya nin walba gacanta laga saaraya walaa yajuusu beycu lgarar beycu lgararku isna asixi maayo iibka qararkayhina isna asixi maayo waay marka dee dahabkii fidadii iyo ma garanaysaa iyada waynu soo tilmaanay iyo wixii madcuumaada waay nasku wuxuu noo sheegay isagu burka iyo shaciirka iyo timirta iyo milixda iyo dahabkii fidada burka iyo shaciirka wixii la quuto quut loo cuno ayaa loo qiyaas qaatay marka wixii quud oo dhan ribadu way gelaysaa sida beriiska oo kale beriiska ribadu way gelaysaa iyadoo loo qiyaas qaadanayo burka iyo shaciirka haruurkii iyo arabakidii iyo fuulkii iyo faasuliyihii iyo digirtii waa quut wax la cuno wey timirta waxaa looga qiyaas qaatay iyadana shay kasta oo maaragtay la cuno tafakuhan tafakuh waxa weeyaan faakihaan baa loo cunaya ya waa khudrad khudrad waxaan hahnag faakihada ya wixii tafakuha sida tiinka oo kale tiinka ilahay qur-aanku sheege watiin wazaytuun wa tuuri siniin kaas wey iyo zabiibki ama cinabkii waxaasoo dhan iyagana ribadu way gelaysaa milixda waxbaa lagu hagaajiyaa raashinkan waa lagu hagaajiyaa waxna way ilaalisaa oo shay milix haddana marayo mu xumaanayo raashinka marka lagu darana wuu hagaajiyaa waxaa looga qiyaas qaatay waxay hagaajinaya oo dhan ama badanka jirka ha hagaajiyo sida zanjabiish oo kale ama dawooba ha noqoto wii waxa lagu hagaajiyay dawooyina iyana waa looga qiyaas qaatay waxay dhahaan iyadana ribadaa gelaysa intaa wixii aan ahayn ribo geli mayso wariba fi dahabi inamaa yakunu fi dahabi dahabka dhexdiisu buu ahaanaya walfidati walmadcuumaat walaa yajuusu asixi maayo baycu dahaba bidahabi dahab dahab in lagu iibiyo asixi maayo ama iibkiisu asixi maayo walalfidati kadalika saasoo kale fido fido lagu iibiya iyaduna asixi mayso ilaa mutamaahilan inay islakaata mooyaane naqdan naqdin ah. markaa la kala qaadanayo waa isku jinsi marka imise shardi la odhagaya marka imise shardi waa la odhagaya markay isku jinsiga yihiin laba shay isku mid markay yihiin laba shard soo ma laba shard halkaas kugu yaalaan waa halkee ilaa mutamaila naqdan kuwa labadiba mutamail waa inu noqdaan wax isleeg naqdina waa inu noqdaan markaa waa la kala qaadanaya saas loola soconaysa waay walaa baycumaa shay iibkiina asixi maayo ibtaacahu qofku markaasuu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa gacanta ku dhigo shaygii uu iibsaday inuu sii iibiyaa ma asaxayso iyadana ilaa horta uu gacanta ku dhigo halkan wuxuu inooga tilmaamaya sheekhu qofku shaygii uu iibsaday ma sii iibin kara jawaabta waxa weeyaan haddii uu gacanta ku dhigo shaygu uu qabdiyey waa sii iibin kara haddii kale maya ma iibin karo qabdigu suu kusoo xasilaya waxna shaygii u iibsaday markuu soo qabdiyo ayuu sii iibin karaa markaasuu sii iibin karaa qabdigu muxuu kuso casilaya haddaba qabdigu oo ashyaada kala duwan shay kastaba qabdigiisu dee gaar buu noqonaya shay kasta qabdigiisu muxuu noqonaya gaar buu noqonaya wixii gacanta layskaga dhiibo wixii gacanta laiskaga dhiibo qabdigiisu wuxuu kusoo xasilayaa in gacanta la yska saaro wixii la raro ee la qaado ee manquulka ah la qaadi karay ee meeshii inta laga qaado meel kale la geyn karayo qabdigu wuxuu kusoo xasilayaa meeshii lagu kala iibsaday in laga saaro oo laga qaado walow meel dhow ba hala dhiga dibaddaasoo kale hala dhigo albaabkaas inta laga saaro dibaddaba hala dhiga baa dala doono daaradoo kale ba hala dhigo shayga isagu waxa weeyaan labada midnaba aana kusoo xasilaynin sida guryihii oo kale iyo beerihii oo kale ee aan lana reeri karayn gacantana aan la iska saari karaynin waa in qofkii loo banneeyo furayaashina lagu wareejiyo wixii ka yaalay qofkaasi alaabu ka taale inuu ka qaato unu banneeyo madax banneeyo inuu qofkaas ku tasarufi karayo geli karayo oo markaa wax ku qabsan karayo imisan imisan shayl ya saddex takabaad maxayn nidhi wixii gacanta laskiga dhiibi karayo qabdiga muxuu kuso xasilaya in gacanta lagu kala qaato way fara badan taas lacagtaa ka mida dharkaa ka mida kitaabkaa ka mida telefoonkan aad sidatiin baa ka mida saacaddaa ka mida kabahaa ka mida waxaaso dhan gacanta laska saari karaya wax alle wixii gacanta laska saari karo qabdiga muxuu kuso xasilayaa gacanta laska saaro marka qofka waynu gacanta ku qaado marka gacanta laga saaro qabdiga waa soo xasilay wixii manquula ee la rari karayo qabdiga muxuu kusaxsala baan nidhi in meeshii laga saaro sida maalan baabuurta oo ka halkan oo kale baabuurkii yaallay kiibsatay waa la waa la kaxayn karaya meesha waa laga saari karaya geeli baa ka mid a ah, arigi baa ka mid a ah, loodi baa ka mid a ah. waxaa ka mid a eh, alaabaha kale waaweyn ama raashinka o kale kamid yihiin baa ka mid a eh, waxaasoo dhan alaabaha bukhaaradu iibiyaan biraha oo kale ama garayd ha noqoto ama sibir ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto waxaso dhan baa iyagana ka mid a waa inuu meeshii u ka saara markaa uu meesha ka saaro qaato ilo meesha uu ka naqliyo qabdiga waa soo xasilay maxaa la diidaya marka bakhaarkuu ka iibsaday isaga oo yaalla inuu sii iibiyo taas ma banaana iyado bakhaarkuu ka iibsaday isagoo alaabta taallo weli aanu gacantiisaba soo gelin oona meesha ka saarin inuu dib usii iibiyaa ma banaana waay ka kalna waa guryihii oo kale un guriga oo kale de isagu waxa weya waa shay meesha laga qaadi kara maha marka waa in qofkii loo baneeya takhliic oo furayaashii iyo mafaatiixdii waa in la siiya haddii qofkii w iibiyey alaab ka dhex taalana alaabta waa in ka qaata marka qofku waa inuu madax baneeyo markaasu qabdiga saas kusaxasilaya markaa shay kasta qabdigiisa uu kala duwanaanaya awaadixun macnaa kaas ya waay <clears throat> marka waa waa shaygii in la iibiyo ilaa uu gacanta qofka uu soo galo iibin maayo qofku ilaa gacantiisa soo galo waay walaa baycu laxmi bilxayawaani in hilib xayawaan lagu iibiya anama banaan ayib su-aal ma isweydiina hilibku ma jinsi ribo weyaba ma fahamta horta su-aasheeda soo ku celiya ma ku celiya hilibku ma jinsi ribo weyaba jinsi riba maxa logala jeeda ribadu may gashaa hilibka mase ma gasho ya maxaad tirahdeen xaggiinaas hortaba xaggiina may gasha mase ma gasho way gashaa sheekaas wuxu way gashaa soo ma aduguna waxaa tir maya labadiina isku xiga waa iskhilaafteen soo ma hay marka isna kuma jirin wixii la sheegay isna kuma jiro marka wixii la sheegay saas u jeeda yani adiguna adig ka soo horeey sheekad sheekad ya wixii la quudinaya ku jira hay sheekh wuxuu lama sheegin lakin sheekh wuxuu burkii iyo de shaciirkii umayna loo sheegay isagana lama sheegin bu i soo isaga may nala sheeg waad saxsantay wuu gelayaa ribadu way gelaysaa waayo kuwa inaloo sheegay maxayna nidhi kuwa ina loo sheegay iyo kuwa kale loo qiyaas qaadanayo ciladuna waa cuntanimada wey ka waa la quudanaya waa cunta wey markaa hilibka ribadu way gashaa hilibka ribadu way gashaa caanaha ka warram hadda isagana ma gelaysa haahe isma cunta de waa lagu noolaadaa maan lagu noolaan caano keliya qofka cabaya oona wax kaleba aan cunayn mun ku noolaan karay ya way ku noolaan ragga in geela ilaaliya ee meelaha fogfog geeya geel jiruhu muddo dheer baana cunta caanahaas un iska cabaa waay waxaa baycu laxm bilxayawaan markaas wey waa hilibkii xayawaan lagu iibiyey xayawaanku ma jinsi ribo weyaba maya jinsi ribo weyba maha geela adhiga lo-da dameeraha fardaha mutiisa rooyaba may ribadu ma gasho hilibku wax la cuno weeyi laakiin neefku wax la cuno maaha neefku wax la cuno wuxuu noqda marka la gawraco ee hilib la googooyo hilib laga dhigo markaasu wax la cuno noqonay lakiin marka nubsan iyo wax la cuno maaha sidaa oge ribadu ma gasho maxaa la isku ibsanay adaba imika halkan walaa baycu lnax bilxayawaan maxaa la isku ibsaday ka jawaaba de maa la isku iibsada ya shay ribadu ay gasho ee shay ribadu aanay gelin shay ribadu ay gasho waa kee waa allaxn ka aynay ribadu gelinna waa kee waa alxayawaan marka sidaa loo eego waxa weeyaan ribo ma gelayso ribo ma gelayso marka waa la isku iibsan karaa wey amaah geli karaa wuu kala badan karaa ya riboba ma gelaysaba aduu ribo ma gelaysa dhaclaaya xal laakiin haddana sheekhu wuxuu noo sheegay inaana banaanayn walaa baycu laxmi bilxayawaan in hilib xayawaan lagu iibsadaa iyadana asixi mayso sideeda ayuu nasugu yimid sideeda ay maxaa ugu yimid nusuus xadiid sanadkiisu uuna asixin oo daciifa ba kuso arooray laakiin waxaa ku dareeray camalu salaf saxaabadii saxaabadiiba ka sugnaatay oo abubakr sidiiq radia allahu canhu waxa uu diiday in laysku iibsado hilibka iyo xayawaanka laysku iibsado maadaama oo saxaabadii ay ka sugnaatay ya waxay dhahan culimmadu hilibkii iyo laisku iibsan maayo xayawaanka riba gelaysa maaha micnaheedu de riba ma gelayso oo labada shay laisku iibsay midna jinsi riba wey weya midna ma gasho haddii caynkaasi ay noqotona riba geli mayso ashyaada waay marka halkan waxaa ku yimid adilo gaara amaba nusuus gaara ku timid xadiiskiin qaarkood culimada qaar ka waa saxiix yeelayaan sida xaakim oo kale halkan waxaan ka ogaanana haddaba dadka remiiga ah waqtiyada qaar ka a waxay neefkay ama maalan waxa laga yaba ka awrka oo kale waxa laga yabaa inuu jabo amaba inuu neefku xanuunsado deetna waa la gawracayaa hilibkiisa baa xaafadaha loo qaybinaya hadhowna ari baa lagu bedelaya hilib baa lagu siinaya adna ari baad kuso bedeleysa soo ma jirto miyig soo ma jirto marka xadiiskan aynu eegno ama ama halkan aynu eegno maxay noqonaysaa ma banaanaanay ma banaanaanay walaa baycu laxmi bilxayawaan iibsan maayo halkaas waa waadix soo ma waay marka waxay noqonaysaa waa xayawaan ma'kuulu lah hilibkiisa la cuno iyo waxaa lagu iibsanayaa xayawaan kale oo hilibkiisa la cuno ama isku jinsi ha noqdaan ama kala jinsi ha noqdaan soo sax ma ya mid hilibkiisa la cuno ya hilibba waxaa lagu iibsanayaa xayawaan hilibkiisa la cuno ama xayawaanka isku jinsi ha noqdaan ama kala jirsan maa loogala jeeda yaa sheegaya fadal waa kal waa kala jinsi waay wa waay ya saasa ma lagu bedeli karaya mal kuceli s mal kucelada ha baa lagu bedelaya ma ansaxaya lagu bedeli karaya ad ka shakida hay ha ha wa sax marka waa kala jinsi ma kala jinsi hilibka iyo neefka isku jinsi ma soo kala jinsi hilibka neefka hilibka e, e, neefkan imika hilibkiisa la bixinaya iyo iyo neefka isagoo nool la bixinay ma jinsi ma soo jinsi waa kala jinsi midna waa geel midna waa ari inuu isku noqdaan dhici kartaa oo maalan inta awr la qalo ya amaba wan inta la qalo la gawraco ayaa waxaa lagu bedelayaa wan eh, wan kale oo yarba maalan qofka waad siinaysa hilibkii adna wuxuu kusiinaya wan yarbu kusiinaya tusaale waa tusaale waa isku jinsi markaa taana waa isku mid marka labadu isku mid bay noqonaya ama isku jinsi ha noqdaana midka jinsi waa waa xayawaan hilibkiisa la cunay waxaa harhaya in la isku bedesho waxaa la isku bedelanayaa xayawaan hilibkiisa la cuno hilibkiisii iyo xayawaan hilibkiisa aan la cunin laftiisii muxuu noqonaya marka hilib geel baad bixinaysaa dameerna waa lagu siiyey dameer baa lagugu bedelay dameerka miyaa la cunaa isago lama cuno ma banaanta mise banaana culma isku khilaafay laba qol ba ku jira saa saxdana waxaa isaguna ma banaana isaga laftiisuna in lasku bedeshaa saa lasku beda ma wayajuuzu baycu dahabi bilfidati in fido markaasi lagu bedelaa e, way asaxaysaa wayajuuzu waa asaxaya baycu dahabi lfidati dahab in fido lagu iibiyaa waa asaxaya mutafaadina isagoo kala badan kala naqdan naqdina ah oo markaa la kala qaadanayo waay wuu kala badan karaa maxaa la isku iibsay waa dahab iyo alfi dahab iyo fida laisku iibsaday soo sama dahab iyo fid ma kala qaalisan mise ma kala qaalisna kee waa qaalisan ma kala badanay marka lasku iibsay msoo laisleekeysinaya way kala badanaya way kala badanaya imika adiga oo dollar iyo shilinka shilinkeena dee somaliland ah boqol dollar markaad bixisid maaa lagu siinaya boqolaal kun baa lagu siinaya haddaad tidhahdid boqol dollar baan ku siin boqol baan ku siin ana boqolun igu bedel boqolka waxma jarabe boqolka shan waxba kuu geyn maayo markaa way kala badanayaan lakin maxaa la doonaya amaha waa laga ilaa markaa in la kala qaato markaaba in la kala qaato wakadalika waxaa kulmay iyaduna almacuumaat wixii la cunayna waa saas kale macuumaatku waxa weyaan wixii markay kala jinsiga yihiin way kala badan karaan sida burka oo kale iyo shaciirkii ama timirtii iyo burki oo kale maalan timir iyo bur baa la isku iibsanaya ama bariis iyo qamadi baa la isku iibsanaya way kala badan karaan laakiin maxaa la doonaya markaaba in la kala qaato ama hayna gelin laa yajuusu baycu jinsi minha jinsi ka mid a ah, iibkiisu asixi maayo bimili isagoo kale ah in lagu iibiyo ilaa mutamatin isagoo sleg mooyaane naqdan ah wayajuusu waa asaxaya baycu jinsi minha jinsiga markaa jinsiga ka mid a madcuumaadkii iibkiisu waa asaxaya biayrihi eyrkii in lagu bedelo mutafaadilan isagoo kala badan naqdan ah marka halkana waa waa sidii dahabka iyo fidado kale un marka laisku iibsanayo matcuumaadka iyagoo isku jinsiyana waa waa laba shardi mutamaahilan iyo naqdan markuu kala jinsiga yahayna he markuu kala jinsiga yahayna mutafaadilku waa asaxaya lakin maxaa la doonaya naqdan markaas la kala qaadanaya waay marka waxaan doonana qof inoo tusaaleeya markuu leeyay sheekhu wayajuusu baycu ljinsi minhaa jinsi ka mid a ah madcuumaadka iibkiisu waa asaxaya jinsiga madcuumaadka ka mid a ah, iibkiisu waa asaxaya biayrihi eyrkii markaas in lagu iibiyo mutafaadilan isagoo kala badan naqdan laakiin naqdi ah markaa la kala qaadanay ayuu noqonay waay fadal beriskiyo garowgi oo kale kale jinsi ma isku jinsi ya waa kale jinsi sax wey sax marka maxaa loo shardiya laakiin markay labadu markuu yahay maaragtay laa yajuuzu baycu اljinsi minha bimili mutafaadila markuu leeyahy sheekhu ilaa mutamaailan baan ujeeda naqd mxuu noqonay tusaaladiis iyadana waa sax fariid sax waa sax wey waa caynkaas weyaan soo ma adiga adiga gergo maad garanaysa ya masagada a masagada koonfurta <laughs> masaga loga yaqaana soo ma saas walaa yajuuzu baycu lgarar baycu lgarar algarar waa dagsiinta qofka in la dago iibka dagitaankuna ma asaxay micnaheedu waxa weeye qararku waa shay kasta oo caaqibadiisa aan la garanayn shaygan caaqibadiisa dambe lama garanayo waxaa la kala iibsanaya wax jahaala ku jirto majhuul jahaala ku jirta marka in shay jahaala ay ku jirto la kala iibsadaa ma banaana wax aan la garanaynin wuxuu ku dambeyn doonaa waxa uu yahay aan la garanayn shay kasta oo majhuula iibkiisu ma banaana qarar badan waxyaa badan markaa soo gudagelya aad u fara badan shayga waxaan soo marnay marka iminkaan soo marnay shay maqan oo aan la arkin lama iibsanayo iibkiisu asixi maayo shay maqan oo aan la arkin waay sababta waa maxay sababta waxaa weyaan waxaa dhici kartaa de shayga jahaala ku jirta waan la caaqibadiisa la garanayn wuxuu noqon doona lama garanayo saasuu ku asaxay marka la arko waaa waxaa soo gelaya kale waxyaabaha basasha oo kale basasha oo kale iyada oo aasan oo ku jirta muxuuha ku jirta dhulka lama iibsanayo dhulka iyada ku jirta lama iibsanayo waayo ya lama arkaya de basasha ma inta sara la cuna mase berideeda la cuna inta hoose soo ma lama garanayo markaa inta lama garanayo waxay tahay la garanay caaqibadeen la garanayn shay kasta noocaasiya qarar baa la idhahdaa iibkuna ma asaxay faslu wlmutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa walahuma an yashtarid wlmutabaayicaani labada qof waa kala iibsanaya bilkhiyaari khiyaar ayaa ay leeyihiin maalam yatafaraqa intayna kala tegin walahumaa waxa u sugnaaday an yashtariطaa inay shardiyaan alkhiyaara khiyaarka inay shardistaan ilaa alaaata ayaamin ilaa saddex shayna shardistaan bay leeyihin waidaa wujida bilmabiici shaygii la kala iibsaday haddii markaasi laga helo caybun cayb haddaa laga helo falilmushtari iibsadaha waxaa usugnaaday radduhu celintiisa ayaa usugnaatay walaa yajuuzu baycu hamarati midhaha iibkooda asixi maayo mutlaqan ba eh, iyadoo de aan la gosanayn ilaa bacda buduwi salaaxiha marka biseelkeeda uu muuqdo dabadeed mooyaane walaa baycu maa shay iibkiina asixi maayo fiihi riba riba ay ku sugan tahay bijinsi isagoo kale lagu iibin eh, lagu iibin iibkiisu ku asixi maayo radban xaalow yahay mid markaasi qoyan ila labana caanaha mooyaane halkan sheekhu wuxuu inooga tilmaamayaa waxaa dhada alkhiyaar khiyaaraadku saddex wey saddexdii buu inoo sheegay mid waxaa la haha khiyaaru lmajlis midna waxaa la dhadaa khiyaaru shar midna waxa lahdaa khiyaaru lcayb saddexdaa wey mid waxa lahdaa khiyaar almajlis midna waxa lahdaa khiyaar ashar midna waxa lahdaa khiyaar alcayb saddexdii buu kuu sheegay wlmutabaayacaani bاlkhyaar maa lam yatafaraqaa waa khyaar majliski walahumaa an yashtarida alkhiyaara ilaa alaaثata ayaami waa khiyaaru sharcigi waidaa wujida bilmabiici caybun falmushtari raduhuna wa khiyaaru caybkii saddexdii ba alkaas kugu sheegay khiyaarumajlis maxaa ta khiyaarulmajlis waxa weeye khiyaarulmajlis waxa weeyaan labada qof horta khiyaarku waxa weeye sideedaba labada qofee wax kala iibsaday ya inay iibkii socodsiiyaan ama iibkiina iska fasakhaana ka noqdaan marka khiyaaru majlisku labada qof ee wax kala iibsaday mid waliba waxa uu khiyaar u leeyahay inuu iibka uu socodsiiyo iyo inuu iibkii ka noqdo oo iska fasakho ayuu xaqu leeyahy inta ay wada joogaan ee aynay kala tegin iyo midwalba khiyaarkaa usuu leeyay maxaan nidhi labada qof bay wax kala iibsaday mid kastaba khiyaar wuxuu leeyahay inuu iibkii socodsiiyo iyo inuu iibkii ka noqdo iyo iibkii inuu ka noqdo oo fasakho intay wada joogaan meeshii wax ku kala iibsadeen intay wada joogaan ama labadooduba ay wada joogaan oo aynay kala tegin aynay kala tegin kaa khiyaarulmajlis baa la dhahdaa waxaana cayn kaa loo sameeyey qofku waxa laga yaabaa inuu shaygii uu iibsaday ama wax iibiye laftiisuba inuu ka maaratay uu doono inuu shaygii ka noqdo marka inta ay wada joogaan wuu ka noqon karaa inta ay wada joogaan wuu ka noqon karaa bal aynu tusaaleyno maalan bakhaar baa timid dabeetana waxaad ka iibsatay raashin lacagti baad bixisay isna raashinkii buu ku siiyey weli meeshii laakiin kamaad tigin raashinkiina maad qaad barti buu ku yaallaa meeshii kamaad bixin isna waad joogaan labadiina waa waad joogtiin isagu lacagtii buu qaatay adna raashinkii baad qaaatay intaa aad wada joogtin iyadaan kala tegin nin walba khiyaar buu leeyay inuu iibkii socodsiiyo oo saa ku dhamaado iyo inuu iibkii ka noqdo qofku oo hadduu midkood uu ka noqdo waa asaxaya maalan kii wax iibsaday baa waxa uu doonay markaa inu iskaba celiyaba wuxu iga celi sax weeyaan xaq buu leey in laga celiyo kii kalena waxa uu doonay isaga laftiisu inu raashinkiisa loo soo celiyo oo lacagtii uu dib u celiyo iyaduna sax wey inta la wada joogo lakin haddaa la kala taga ka war midkood baa meeshii ka baxay midkood baa meeshii ka baxay oo ka tegey suu soo noqday suu dhiga celi khalaas khiyaarka waa dhamaaday khiyaarku muxuu ku dhamaadaa bitafaruq in la kala tago maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin haddii ay kala tagaan oo mid meeshii uu ka baxo ama labaduba ay ka baxaan oo ay kala tafaruqun wa tafaruq labdaan weeyaan tafaruq alabdaan wey haddii markaa ay kala socdaan khalaas khiyaarkaas waa dhamaaday khiyaarkaas waa dhamaaday baycun wuxuu noqonaya laazim baycun wuxuu noqonaya maxay laazim laazim maxaa loogala jeedaa laazim bara maanta ya maanta baro laazim iyo jaa-is baynu baran laazim iyo jaa-iskaasi markaad baratid wax kasta oo waa laazim aad maqashid iyo wax kasta waa jaa-is aad maqashid cuquuda waad kala garan doontaa laazim waxaa la dhahdaa caqdiga aan laga noqon karayn aan la fasakhi karaynin ilaa qofka arafka kale inu raalli ka noqdo mooyaane kaa waxaa la dhahdaa laazim baa la dhahdaa imika iibkan oo kale wey waxbaa la kala iibsaday shuruuddiisa waa dhamaystirtay arkaantiisna waa dhamaystirtay khiyaaraadkiina waa dhamaadeen hadduu khiyaaru majlis ahaa waa dhamaaday khiyaar shabda haduu ahana waa dhamaaday khiyaaru ceeb hadda ceeb ma jirto shaygu waa waa saliim marka shayga noocaasiyahee la kala iibsaday ee lagu kala saa lagu kala tegay khiyaarkan u dhammaaday laazim baa la idhahdaayo midna kama noqon karo yani caqdigii ma fasakhi karayo ilaa qof kaloo raalli ka noqda mooyaane shaygii aada qaadatay inaad soo celisid ood u soo celisid kaad ka iibsatay isagu wax ceebana aan lahayn khiyaarna aan degan shuruuddiisi iyo arkaantiisna u dhamaystirtay qofkaad ku soo celinayso aq wuxuu leey inu kaa celinba waayo oo kale hadda kaa celin maayo ina waa laazim noqdo wxi hadduu laakiin raalli ka noqdo inuu kaa celiyo ya way fiicanta taasi iqaala la ydhahdaa kaa la fasakaynin maxa la dhahdaa ya caqdiga aan la fasakhi karaynin maxaa la laazim baa la dhahdaa ka ka horjeedana waa jaa oo intaaba maxaa ka soo horjeeda siduu ka so horjeeda siduu ka so horjeeda hayade laazimkii buu ka so horjeda siduu ka so horjeeda adama garabta ha adug garas ha isuga soo horjeeda la a ahaa laba fasakhayo soo waay jaa marka wuxuu noqonayaa mid la fasakhi karayo oo kan lama fasakhi karay mar haddaa la yidhi jaa waa la fasakhi karaa wey waa la fasakhi karaa qofku wuu ka noqon karaa wey labadaasaa ogu haddaba ya oo inkastoo yar qaybsamo oo laazim min aلطarafayn iyo jaa-izu min aلطarafayn iyo laazimu min طaraf wa jaa-izu min طaraf ayuu noqdaa lakin horta marka hore waynan barana un laazimku wuxuu yahay iyo jaa-isku wuxu yahy waxa kalena wayn baran doonaa insha allahu taala maxayna sheegnay khiyarka la dhaa maxay khiyaaru majlis marka wuxu walmutabaayacaani labada qof wax kala iibsaday bilkhiyaar khiyaar ayay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin tafaruqaas waa maxay tafaruqu abdaan jidhka wey waay iminka maalan laba nin oo halkan wada jooga halkan waa masaajid masajidka waxba lagu kala iibsadee laakiin maalan kasoo qaad maqaaxida oo kale ay wada fadhiyiin telefoon bay kala iibsadeen telefoonki bay kala iibsadeen kana lacagtii buu bixiyey kana telefoonka buu bixiyey way israaceen suuqay wada tegeen waa ka tegeen baskay wada raaceen khiyaarki ma dhamaan mise mu dhamaan ya ya mu dhamaanin waayo weli way wada joogaan soo ma baskiina way ka wada degeen hadda haddana way sii wada lugeyen ilaa xaafadihi hay ma dhamaada mise mu dhamaan goor mu dhamaanaya markay kala leexdaan tafaruq laabda walahumaa waxaa u sugnaaday an yashtarida alkhiyaara khiyaarka an yashtaridaa alkhiyaara khiyaarka labaduba ina shardistaan ilaa alaaata ayaamin ilaa saddex cisho halkaana khiyaaru shardigiibu inoogu sheegayo khiyaaru shardigu waxa weeye labadoodaba labadooda waa kuwe iibiyaha iyo iibsaduhu ama midkood inuu shardi dhigto inuu khiyaar leeyahay muddo mucayan muddaduna saddex cisha ugu badan saddex cisho wixii ka yar ayay noqonaysa wuxuu leeyahay sheyga waan kaa iibsaday laakiin khiyaar baan leeya inaan iska soo celin karo muddadaasi kan kalena waa saasoo kale wuxuu leeyahy khiyaar baan leeyahy inaan lacagtii kuu soo celiyo oo shay kaa soo ceshado muddadaasi shardigaasaa la kala dhiganaya shardiga la dhiganaya waa maxay in iibkii la fasakhi karay maxaa lagu fasakhi karaya muddo mucayan muddada mucayankeena saddex isha kama badanayso saddex isha ugu badan saddex isha wii waa maalin laba maalmood saddex maalmood wixii ka badan maya hadduu saddex maalmood uu yidhaahdo wax ka badan baan shardistay alaabta waan qaatay laakiin waan soo celin karaa muddo shan cishaa gudahood baan kusoo celinaya ma asaxay muddo shan cishaa gudahood baan kusoo celinaya ma asaxay caqdigaaba baatil noqonayaba muddadu maxaa ugu badan saddex cisho marka saddexdaa cisho un weeyaan waxaan welibana shardiyaa shaygaasina waa inuu saddexdaa cisho wax ku xumaanaya inuun ahayn saddexda shayga laftiisu wax xumaanaya waa inuun ahayn saddexdaa cisho ku xumaanaya inuun ahayn saddex cishaa ugu badano qofku inuu khiyaar dhigto way u banaan tahay hardisto laakiin saddex shaa ku badan khiyaar shardigaasina weyaan waidaa wujida bilmabiici shaygii la kala iibsaday marka laga helo caybun ceeb marka laga helo falilmushtari mushtari waxaa usugnaaday radduhu shaygii inuu iska celiya ayaa usugnaatay almabiic shaygii la kala iibsaday maxaa laga helay caybun ceeb baa laga helay ceeb maaa logala jeeda yani haygu shaygii wax xun baa laga helay u umaaday maalan waxaad iibsatay kitaab kitaabki marka soo qaarateed gurigii la timid xaashiyo dhan oo wada cadcad baad aragta aan waxba ku qornaynba waa ceeb baa la odhanaya waxaad soo iibsatay gaari gaarhigii markaad soo kaxaysatay gaarhigu mama shaqeynayaba waa socon kari laayaba waxaad ka heshay ceeb baa laga helay waay ashyaada kalena waa la mid dhar baad iibsatay waa googo-ayn waida wujida bilmabiici caybun falilmushtari radduhu waxa weeyaan shaygii la kelibsay marka ceeb laga helay ceebta waynu garanay marka waa shayga oo soo maha xumaan laga hela de wixii xun baa laga helay marka qofkii iibsaday xaq wuxuu yeelanaya inu iska celiyo falilmushtari radduhu celintiisa ayaa u leeyay laakiin ceebtu waa in noqoto qadiim ceebtu waa in noqoto maxay qadiim qeybta qadiim maxaa logala jeeda waa markii hore jirtay markii lagaa iibiyey wax jiray baa had deetna qofku markii uu qaatay buu arkay buu iska soo celin doona maxaa ku baxay ya maxaa ku baxay waxaan nidhi shayga marka lagaa iibinayay ceebtana waa jirto laguma sheegin laakiin waa lagu qariiba tusaalahaan ama qofkii iibinay laftiis isagu mubu ogen isaguna markii qofkuu qaatun buu arkay uun inuu waaan markaa eh, uu ceebtaa leey marka wuu iska soo celin doona maxaa ku baxay waa loo sheegaba waxa la shegana ceebtaasuu leey deetna wuu ku qanca u qaatay ma soo celinaya maya talabaad ee ku baxaysa waxa weeye shaygan xilligan markuu iibsanayey ceebtan mabuu lahaynba lakiin marka qaatay dabadeed buu soo darriyey ma soo celinaya iyadana maya sheekh sheekhiisa aye intaa ku cilaado a meeshaqanta ahe ku celi a istaago ku celi waay waay laba midba ku hahay midba hahay soo ya ay ku dar in loo sheego ku qaato waa loo sheegay waa waa waxaase ka xun isna uu ku qanco wuu qaatay waa intaasba ar waadix sooma intaas waay walaa yajuuzu asixi maayo baycu thamarati mulaqan in midhihii la iibiyo mulaqan mulaqan waxa weeyaan min geyri shari اlqaطci iyado oo aan la shardiyin in la gooyo in la iibsadaa asixi mayso in la kala iibsado midhihii midhihii geedka saarnaa weeyaan ilaa bacda buduwi salaaxihaa salaax waxaa loogala jeedaa bislaanshaha ya bislaanshaheeda ilaa uu muuqdo buduwiguna waa muuqashada wey ilaa bacda buduwi salaaxihaa ilaa bislaanshaheeda uu muuqdo dabadeed mooyaane halkan wuxuu ka warramayaa midhihii midhaha aan bislaanin ma kara midhaha aan aan bislaan midho aan bislaanin oo qaydhina lama iibsanayo ma banaana in la kala iibsada in la kala iibsadaa ma banaana o waxa uu banaanaanayaa un haddii midhihii iyo geedkii laisku iibsado midhihii iyo geedkii baa laisku iibsanaya o ka labaad waxaa la iibsanayaa midhihii midhihii aan bislaanin marka laba shardi laga helo marka geedka ayna la soconin si kale noo dhiganaaba si kale noo dhigana maxaynu ka warramaynaa ma qaar bislaadeen ka warramaysa ma qaar aan bislaanin ka warramna horta qaar aan kuwa bislaaday hadal male soo ma lakin kuwa aan bislaan baa laga warramaya midhaha aan bislaanin in la kala iibsada ma banaana in la kala iibsadaa ma banaana waay markay geedka la socdaan ka soo reeb marka iyagii geedkii la isku iibsado midhi geedkii oo midhale baa la iibsaday midhahana may bislaanin lacagtana waa loo xisaabiyey gaar looma iibinayay midhihii laakiin geedkii la socdaan ay bannaantay soose taasi midba waxaa la mid a neefka riman neefka caloosha ku jira gaar looma iibiyo ma banaano gaar loo iibiyaa laakiin inuu hooyadii la iibiya uu la socdaa way bannaantay oo la idhaahdo daba uu riman yahayo markuu riman yahay lacagtiisu waa kun iyo shan boqol hadduuna rimanaan lahaynna kun buu noqon lahaa shanta boqol maxaa ziyaadiyey neefkan caloosha ku jira kordhiyde mina sa ahayn ha waxa weeyaan yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaala waa qaacido weyaan qawaacida fiqiga ka mid a ah. marka midhihii geedka hadda laskiibsa way banaanaanaysa o haddii la jaro ka waran marka la jarayo marka la jaro ma banaana iyadu ilaa marka laba shardi laga helo mooyaane laba shardi qabsan haddaba laba shardi midhihii oo aan bislaanin oo geedkii aan la soconin oo la eh, iibinayo oo marka laba shardi la helon baa la iibsan karaa inta kale ma banaana laba shardi shardiga koowaad waxa weeyaan in hadda la goosanayo hadda in la goosanayo maxaa ku baxay ya maxaa ku baxay de ka jawaabo lama goosanaya soo waa lagu daysanaya ma banaano taas laakiin wuu iibsaday markuu iibsadayba waa goostayba ay banaantay shardi kaas waa mid shardiga labaadna aynu eegna isagana shardiga labaad waxa weeyaan in lagu intifaacayo marka uu goostay waa inu ku intifaacay maxaa ku baxay kii aan lagu intifaacayn labadaa shardi haddaa la helo midhihii oo aan bislaanin gaar waa loo iibsan karaa wuuna goosanaya waana ku intifaacaya iminku goosanaya waana ku intifaacaya way banaantay labada mid kamida la waayo ma banaana iminku goosanaya nafcina male kuma intifaacayo waa idaacat lmaal maalkii la dayacaya wey marka ma asaxayo ma asaxayo inuu ku intifaacu doonaya lakiin guri igu daa bui geedaha iyaduna ma asaxayso labadaa shardi haddaa la helo midhihii oo aan bislaan waa la kala iibsani haddii labada mid ka mid la waayana iibkii ma asaxayo so waadix ma waay waxan u bahana qof markaa intaa inoogu celiya ya midhihii geedkii laisku iibsada iyado way waa banaanta soo banaana way banaanta midhihii aan bislaanin sax wey hay hmm. laba daa loo eegaya hay inuu ku intifaacayo waay isla goosay fari labada hadda la waayo hadduu idhahdo iigu daa ka warran waan kaa iibistay midhihii lakin iigu daa intay bislaanayaan ka warrama ya ma asaxayo wuu goostay laakiin kuma intifaacayo ka warrama iyadana waay siduu noqonaya haddaba midhihii oo aan bislaan see loogu intifaacaya waxaa loogu intifaaci karaa waxaa laga in la isweydiiyo midhuhu waba qeyrinbe ma bislaba eh sidee buu markaa waxa weya loogu intifaacaya waxaa loogu intifaacaya wuu goosanaya xooluhu dhiganaya abaaraa iska jira deetna midhihii aan bislaa soo goostay buu xoolihiisii siiyey uu ku intifaacay uu ku intifaacay waa waadix halkaasi ilaa bacda buduwa salaaxihaa bislaanshaheeda markay muuqato dabadeed mooyaane shay kastaama waxbuu ku bislaada midbaa adkaada midbaa casaada midbaa mudow noqda walaa baycu maa fiihi riba walaa baycu maa shay hiibkiina asixi maayo fiihi riba riba marka dhexdiisay ahaatay bijinsihi isagoo kale lagu iibin maayo raban xaalow yahay mid qoyan isagoo qoyan marka wuxuu inoogu sheegayaa ashyaada marka laisku iibsanayo waa inuu eh, eg mar wuxuu noqonayaa de mar buu kaamil noqonaya marka shayba waxa uu leeyahay qalayl iyo qoyaan marka hore qoyan yahay marka dambena waa la qalajinaya saa timirtii oo kale iyo cinabkii oo kale cinabka waa la qalajiyaa deetana zabiib buu noqdaa rotobka waa la qalajiyaa timir bay noqotaa marka timirtii la qalajiyey iyo tii qoyanayd laisku iibsan maayo mid qoyan iyo mid qoyanna laisku iibsan maayo ilaa la qalajiyo waay oo de waxaa ka imanaya qalayn cinabka cinab lagu iibsan maayo cinabka zabibna lagu iibsan maayo ilaa la qalajiyo waa in la qalajiyaa cinabkii zabib waa inu noqdaa deetna zabib baa zabiib lagu iibsanaya marki laisku iibsanayna waa la isleekeysiinaya n riba gelaysay rutabkii waa la qalajinayaa timir baa laga dhigayaa wixii markaa dee la qalajin karaya qalaylku ka imanayay marka la qalajiya timir qalalanba timir qalalan lagu iibsanaya waana la isleekeysiinaya haddii kale waxaan la garanaynin waxaan la garanayn islaakaanshihii markay nimanka laisku iibsado cinabkii iyo zabiibkii oo aynu laisleekeysiiyo oo boqol kiilo iyo boqol kiilo laga dhigo la qalajiyo cinabkii la qalajiyo oo zabiib laga dhigo ma yaraanay mase ma yaraanay wuu yaraanay timirtii qoyaneedna waa saas marka la qalajiyo iyaduna way yaraanaysa marka qaacido waxay odhanaysa aljahlu biاtamaauli kaalcilmi biاtafaaduli mar haddaan isleekaashihii aan la garanaynin aljahlu biاtamaaul mar haddaan laga jaahil yahay oo aan la garanayn labada shay isleekaanshahoodii aan la garanaynin kaalcilmi biاtafaadul waxay ka dhigan tahay iyadoo la og yahay inay kala badan yihiin marka labada shay ee ribadu gelaysa ee isku jinsigaana haddaa la kala badiyo riba gelaysa may banaanayn sina hore usoo sheegna waa saas weya marka radban muxuu kala jeedaa waa shay qoya qoyan ee qalaylku ka imanay shay qoyan ee qalaylku uu ka imanay waxaad ka warantaa mid aan qoyanoo aan qalaylba ka imanan qoyankaas baa lagu iibsadaaba isaga markaa kiisa qoyan kiisa qoyan waa lagu iibin karaa ila labana caanaha mooyaane caanaha isaga qalayl kama yimaado mee qalajiya maya caanuhu markaa waa isku midub kiisa dhayda ah iyo kiisa dhanaanka ah iyo kiisa cirta ah iyo waa isku wada midub caanuhuna ngan ribid bay gelaysa lanna macuumaadka ayaagu kamid yahay macuumaadka kamid caanaha isaga wuxuu ka soo reebay qalayl baan ka imanaynin saas halka aynu ku dayno sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin